ey ceelay biyo ka cabtay waa ka tagtay markay ka soo baxday aragtay ey aada u tacbaanaho oon la liita markaas inta ceelkii gasho qufkeedii bixiday oo biyihii u soo dartay ay ku waraabiday ilaahay weynaa waa u dambi dhaafay jannu ku geli waxa wanaagga lagula dhaqmaya marka waa dadka dhammaan xataa xayawaanaadkiya marka dambe la gaara xayawaanka waa dersiga dambe dersigana waa dadka dhammaan kafarada dhaqan wanaagsan run dabeecad wanaag naxariis sabar alla tusa si ay akhlaaqda wanaagsan ugu hagaagaan nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam isagoo geed iska harsanaya ayaa nin gaala u yimid oo reer baadiya saxaabaduna nin walbaaba meeluu sexday safar dheer iyo hayaana lagu jiray meelaa la degay qofba geedu sexdaa nabiguna keligiisu geed sexday marka seeftiina geedkay u suranta xadiiska bukhaari iyo muslim ta u yimid ninkii reer baadiyaha oo seeftii la baxay uu la kor istaagay nabigu wuxuu arkay reer baadiyi oo seefa la kor taagan waa seeftii nabiga markaasuu yidhi man yamnacuka minii mxamed yaa iga kaa dhacsaaye maanta nabigu wuxuu yidhi allah ilahay baa iga kaa dhacsanaya man yamnacuka mini markaasuu yidhi allah kaasay ka dhacday seefti nabigu seeftiiyuu qaatay waa la kor istaagay markaasuu yidhi man yamnacuka mini aniga iyaga kaa dhicin adiga markaasuu yidhi kun khayra aakhidin aniga ilaah aan ku kalsoonaado melihion tala saarto waa ogahay ilaahaygu inuusan wax difaaci karin qof wax qabta ee adkaada qofki uu khayr badnaan noqo kolleyba waa ahaydaa maantee qof wax qabta kii uu khayrka badnaan noqo xagga fariisiyo oo fariisa saxaabadu iskugu yeeray saxaabadii waa soo yaaceen wuxuu i ninkaan ka warrama ninkaan ma ujeedaan ha saasaa dhacday isagoo seef taydi gasha kala baxay ilo kor taagan markay isku yimaadeen uu yidhi soco adigana ammaan aad tahay waa gaal weliba waa gaal daandaansaday oo asaga dulmiyey marka hore waa gaal marka labaadna gaalnimadii xaa u weheliye waa soo weeraray yuu weeraray weliba maaha annaga wuxuu weeraray waa nebi maxamed sala allah alay a annaga maaha waa adduunka korkiisa qofkii u khayr badnaa uu weerar ordu wuxuu ku yidhi weliba intuusa orod dhin waxaa ka horreyy wuxuu yidhi atashhadu an laa ilaaha ila allah wa anii rasul la waraaq maqirayda shaataynka markaasuu yidhi ma qirayo laakiin ballan waxaan kuu qaadaa inaanan kula dagaalamin qof kula dagaalamayana aanan garab siin taasaan ballan qaadayo laakiin shahaadateyn maya orod iska tag wey maxay dhashay marka fiiriya ninkii oo gaalaha daaci noqday hadda waa gaal qofku u tagaba wuxuu yidhaha markuu dadkiisa u tegey ji'tukum min khayr الnaas ji'tukum min cindi khayr الnaas waxaan idinkaga imid dhulka korkiisa waxa ku sugan qofki u qayb badnaa haddama rumaysana nabiga ogaada aye ma markaas bilaahi calaykum ma siinsima yihiin dhaqankaas nabiga sala allahu calay wasalam iyo dadkii waxa uu ku dhex faafiyey iyo dadkii waxa uu tusay iyo inaan idhaahdo ishiisa iga fiiri gaal wey ii xad gaal malcuun xad intaad xadi karto ka go intaad ka goy karto oo yidhahdo muslim maaha tug muslim haddaad maqasho waa tug ma labadaas qof ma isku dariiqay ku socdaan maya ah, dariiq nabi marka kuma socdo qofka asagoo muslim sheeganaya gaalada xadaya gaaladii been u sheegaya gaalkiia ka hor uu been u sheegaya say ku dhici kartaa marka hadhow gaalkaas inuu yidhahdo gaalow soo islaam waxaad iigu yeerayda ma beentad iigu yeere ilaa beenaala tahay ma tuugnimadaad iigu yeere ma ballanka baxad igu yeedhi qofaa gaalu ballan la gala waa uga baxa fiiri qofwa b gaalu la hadlaa been u sheega gaalu la macaamila waa khiyaana yaa ka hortaagan marka gaalka diinta waxaa ka hortaagan dhaqankan qof kale beenaalahaanaa ka hortaagan khaa'inkaanaa ka hortaagan tuugaanaa ka hortaagan midkaan markay ballamaan daqiiqadaha soo daahaya ka hortaagan islaamka qofkaanaa dadka ka hortaagan islaamka Ah, sababtaasay ku dhici karta qofku markuu inta diin ka tagayo diin gala waa inuu ku qancaa inuu kanu kiisi ka qayr badany laakiin qof fiiri marka la ballamo gaalku imaanaya isna ballanka goynay oo haddii la hadlaya beenku daray oo khaa'in ah haddii la macaamilaya khiyaanaya ma dhici karta inuu ku qanco is ihahdo runtaa xun daacadnimadaa xun ballan ilaalintaa xun beenaalahan ka mid noqo isagaa fiican ma dhici karto banu aadanka ilaahay caqliyu ku beeray xoolaha waa ka duway caqligaas lagu beeray waxaa loogu talagalay inuu ku kala garto wanaagga iyo xumaanta idan marka qofka doonaya inuu nebi maxamed raaco sala allah alay qofka doonaya inuu diin ilaahay u gargaaro qofka doonaya inuu daaci noqdo waa inuu sifaadda nebi maxamed yeeshaa sala allahu alay wasalam badlu lkhuluqi dhaqan wanaagga in la siiyo dhaqanka alxasani wanaagsan linaasi dadka jamiican dhammaan badlu lkhuluqi dhaqanka in la siiyo lagula macaamilo dhaqanka alxasani wanaagsan laysa ma ahaanin khaasan mid ku gaara bilmuslimiina muslimiinta dhaqan wanaagga in dadka lagula dhaqmaa muslimiinta gaar kuma aha kuma ahan muslimiinta gaar bal iskabadaaya yabduluhu dhaqanka wanaagsan wuxuu siinaa almuslimu qofka muslimkaa fii jumlati duduubkiisa lijamiici naasi dadka dhammaantood muslimihim muslimkooda iyo wa kaafirim gaalkooda badlulkhuluqi dhaqanka bixintiisa dhaqanka alxasani wanaagsan laysa khaasan mid gaar ku ah ma ahan bilmuslimiinta bal iskaba daaya yabduluhu dhaqanka wanaagsan wuxuu siinaa almuslimu qofka muslimkaahu fii jumlati duduubkiisa lijamiici naasi dadka dhammaantood muslimihim kooda muslimkaahu siinaa wa kaafirihim kooda gaalkaahu siinaa faqad qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi waquuluu ku dhaha linaasi dadka xusnan wanaag war dadko dhan wanaa kula hadla ah, annaas waa dadko dhan maaha muslimiinta muslim iyo gaal war dadka wanaag kula hadla waquluu ku dhaha oo ku idhaahda linnaasi dadka xusnan wanaag qaala cadaa wa abujacfar waa a'imadii tafsiirka waaweynaa ee selafka calayhima korkooda raxmatullaahi naxariista alle ha ahaatee waxay idhaahdeen linnaasi kullihim war dadkoo dhan wanaag kula hadla war dadka wanaag kula dhaqma akraja waxaa soo saaray ibnu abidunya kitaabka la ydhaha fi samti aamuska kitaabka ka hadla iyo wanaagga laga helo aamuska iyo waryaraanta safxada saddex boqol iyo afar wabnu jariiru dabarina wuxuu ku soo saaray fii tafsiirihi juska labaad boqol sagaashan iyo toddobo dabcada daarulhajar biisnaadin xasan wa fii lafdi waxaa ku sugnaa cinda abidunya ayda noqoshee safxada waa kitaabkii asamt aamuska kayrka laga helo iyo hadalka shartiisa kitaabka ka hadlaya صفxada saddex boqol iyo sideed sanad wanaagsan ayda noqosha can caطaa waxaa laga wariyay anahu caطaa qaala inuu yidhi linaasi dadka wanaag ku dhaha kullihim dhammaantood almushriki midka gaalkaa iyo waqayri kan kaleba waquluu linaasi xusnan war dadka kooda gaalka ah mushriga ah iyo midkooda kaleba wanaag kula dhaqma afxumada iyo cayda wax ay tarta oo soomaalida xataa maxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen afxumo nabadna waa kaa goydaa colaadana wax kama goydo oo wax kama gasho afxumadu cadow wax ma jabido afxumadu xumaanna waa ku waa kaa beerayda xumaanna waa ku faafinay marka sideedaba afxumo iyo caytan iyo shido ayaga dhaqan ma dhaqan wanaagsan iyo dhaqan qof muslimo ku dhaqmo maaha linaasi kullihim almushriki kooda gaalka iyo waqayrihi qayrkiisba wa qaala rasuul lahi wuxuu ihi sal اlahu alay sl mucaad ibni jabal itaqi اllah ilaahay ka baq xayumaa kunta meel alla meesha aad ku sugan tahay wa atbic raacsii asayi'ata xumaanta alxasanata wanaag haddii xumaanu kaa dhacdo wanaag ka dabagee dembi hadduu kaa dhaco toobad ka dabagee qof walaalkaa ah haddaad u gefto waxa weyaan cafis raalligelin iga raalli noqo ka dabagee ka dabagee wa atbic ka dabagee asayi'ata xumaantii kaa dhacda alxasanata wanaag tamxuhaa xasanadaasaa tirtirayda xumaantii ayadaa tirtirayda wa khaaliqi الnaasa maaha muslimka kaliya wa khaaliqi الnaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dhaqan xasano wanaagsan bikhuluqin dhaqan dhaqankoo xasanin wanaagsan rawaahu tirmidi ayaa wariyey raqamka kun sagaal boqol siddeetan iyo toddoba wa xasanahu albaniyu albani xasan uga dhigay fiihi fii صaxiixi tirmidi waqad nabaha wuxuu baraarujiyey ibnu rajab raximah اllah fii jaamic اlculuum wاlxikam kitaabka la yidhaahdo safxada laba boqol toddobaatan iyo lix ilaa laba boqol toddobaatan iyo toddobo alhilaali saliim ciid hilaali midka uu waxa weeyaan takhliis soo tahdiibiyey wuxuu baraarujiyey calىa ana nebiya nabiga salى اllahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa awsaa mid u dardaarmay bihi biاlkhuluqi اlxasan aw bihi bi haada اlxadiid xadiidkan hadda akhriyaynay mucaadan mucaad wuxuu u dardaarmay radia allaahu canhu xiina waqtigii arsalahu nabigu u diray ila alyamani yaman oo yahuud iyo kirishtaan ay dhooban yihiin nabigu markuu u diray markaasay ahayd markuu lahaa dadka wanaag kula dhaqan dadka uu nabigu u diraayo leeya wanaag kula dhaqan yahuud iyo kirishtaana ka mida kuwaasaa ka mid a kaana nabigu wuxuu ahaa awsaa midu dardaarmay bihi xadiidkaas oo khuluqa wanaagsan dadka in lagula dhaqmo mucaadan radia allaahu canhu goormu u dardaarmay xiina waqtigii arsalahu uu u diray ilalyamani wa kaana ahlulyamanna waxay ahayn nasaara qaarna yahuuday ahaayeen sida ahmedu caddeeyeen qaar badan yahuud ahayn qaar badanna kirishtaanay ahaayeen كما في صحيiحayn sida xadيiثka صحيiحaynka ku sugan can بن cabاasi رaضي الله canهuma qaaلa cabdاللahi بن cabاas wuxuu yidhi qaala rasuul الlahi rasuulka alah ku yidhi salى الlaهu عaليه وasلم لمعاad بن jبل mعaad iبن jabل nabigu wuxuu ku yidhi xiina bacaثahu markuu u diray ilal ymn ymn inuu dadka diinta baro inuu dadka diinka ku kala xugmiyo inuu dadka waxa weeyaan uu islaamnimada ugu yeero ayuu u diray nabigu salى الlaهu عaليه وasلم xiina wqtigii bacaa nabigu diray hu mucaad ilalyamani wuxuu ku yidhi inaka adiga satati waxaad u tegi doontaa qowman qolo qoomko min ahlilkitaabi yahuud iyo nasaara qolo kirishtaan iyo yahuudaad u tegayda waana markaas markuu yidhi dadka aad u tagto wanaag kula dhaqan wanaag kula dhaqan islaamka ugu yeer tawxiidka ugu yeer salaada ugu yeer sakada ugu yeer rifqi dhimrin kula dhaqan wanaag kula dhaqan naxariis kula dhaqan diinka bar sidaas wy wuuli shiiku walacala alxadiia xadiidka dhammaystira w xadiisku waa dheeraaye walacala waxaa la arkaa alqaaria qofka kitaabka akrinaa qaari'a annabiiha ee baraarugsan yatadakaru inuu xasuusto hunaa halkan bacda alaxaadiii axaadiistii gobolkood allatii axaadiistii badala uu baxshay fiiha axaadiista rasuululahi rasuulka alle sal allahu calayh wasalam khuluqa alcafwi cafinta dhaqankeeda iyo walxilmi dulqaadka liman qof uu cafiyey aadaahu dhibay oo min alkufaari gaalo ah walmunaafiqiina uurka gaallo ah kafaro kuwa uu sii daayey nabiga sala allahu calay wasalam hadda midkaan sheegayno xadiiska bukhaari iyo muslim waa gaal reerbaadiyahu nabiga weeraray maxaaba kaliya taas leedahay waxaaba tusaale kuugu filan maalintuu maka furtay cidda gacanta usoo soo gashay yay ahaayeen waxay ahaayeen kuwii toban sano dhibayey ee asagoo kacbada ku ag halkaas ka ceejiyey ee isagoo sujuudsanoo kacbada ku hor sujuudsan madheerta saaray kuwaasay ahaayeen ee saxaabadiisa gabdhihii saxaabiyaadka ahaa gaala naxariis ma leh gabdhihii saxaabiyaadka ahaa waran inta farjiga ka gelshay nafta uga jaray kuwaasay ahaayeen ka warran kuwaasuu maalinkuu qabtay muxuu ku yidhi idhabuu fa antum dulaqaa dhammaantiin waxaa tihi kuwa lasii sii daaya socod saasuu nabigu la dhaqmay ayaguna saasay ula dhaqmin kii rumeeye inta soo qabtaan ay waxa weya inta dhaga dhabardhabar u seexiyaane xabadka dhagax ka saarayaan ciridda mako oo nafta uga dhacdo dadka soo ma jeedin inta halkaas xariga waxaana surkaa saxaabada ninka nabiga rumeeye ay lahaayeen ciridda ciyaalka la wareegi asagana inta go-doomiyeen wax lagama gadan karo oo wax lama sii karo oo gabdhaha loo soo furo ha ku mashquulo biilkooda raadintooda nin kastoo gabar ka qaba hau furo kuwii saas ula dhaqmay ayuu sidan u bedelay isagu sooma jeed ah. sidaanu u bedel ah, cumar ibnu wahbi waa ninkii loo diray nabiga inuu soo dilo sooma jeedin nabi maxamed inuu soo dilo sala allahu alay wasalam seefun ta qaatay oo afaystay oo sun ka dherjiyey uu ninkii samaynaya wuxuu hi mariid fiican ii mari haddii xataa meel fog aan kala laaco oo ay meel ka sarto waa inuusan dhiibitir lahayn waa inuu hore iska raaca saas markuu magaalada madiine usoo gala cumar ibnu khadaab indhaha ku dhufta markaasuu yihi haada alkhabiif cumayr bnu wahb wallaahi waxaan sharxay inuusan doonayn saas undhaha marka ugu dhuftay cumar mulhamu ahaa qalbiga ilaahay kayrka uga tuuri jira markaasuu yihi saxaabada isku hareereeya nabiga wallahan waxaan sharxay u soconay nabigu u tegu rasuulka alla halkan cumayr ibnu wahaba taagan waxaan sharxayna uma iman wax kale maka ugama iman wiilaa ka xihan markaas wiilkana umaba socdaa nabigu inuu dil u socda salawaat wasalaamu calayh markaasaa nabigu yidhi ii keen ta u tegoo saas u qabto halkaa iskuleetiga oo seefteeda suunkeedii ku qabtay surka oo isagoo indhax caddaynaa nabiga soo agtaagay nabiga wuxu sii daaba sii daaba waa sii daayey ninkii dhama ma hadli karo argaxsay markasu war ka durug balanta ka durug waa ka durka markaasuu haye cumar i wa markaasuu yidhi subax wanaagsan markaasuu yidhi waxaas alla nooga raayo assalaamu calaykum aan helnaye subax wanaagsan hadda anagu ma nidhaahno su yidhi adiga dadka waa dhihi jirta haddaad ka tagtay Ah, adigana dhihi jiraye waaas ka tagno alla wax ka fiicanna siiyey bal waran xaad soo doontay su yidhi wiilka iga xidhanaan rabaa wiilkaas wanaag hala igu sameeyo cumayr wiil uma imaanay waxaad u timid sheegu maya wiilkaan u imid wuxuu yidhi waryaa maadigaan dhihin maxamedaan soo dila haddii carruurta layga kafaalo qaado biilkooda oon carruurtii lagaa kafaalo qaadin markaasuu yidhi wax badanaan ku yidhi beenaad sheegayda laakiin maantaan hubaa inaad run sheegay maxaa yl aniga iyo ninka carruurta ii kafaalo qaada isla ogeynayo ilaaha marka kuu sheegay cid kale kuuma sheegin adiga inaan ku dilo waxaan hayna sooma dooni sooma ku islaam marka nabiga salى الlahu عalيه dadka wanaagna waa u dhaqan ruma oo wanaagsanna waa tusaay laakiin afka baarkiisa haddii wanaag aad ka sheegaydo wax wanaaguna aysan ficilkaaga ka muuqan ficilkaa ka xoog badan qowlka ficilka iyo dhaqanka aa ka xoog badan warka aad sheegaydo warka ficilkaagaana le waa beenaale qofku markuu afka wanaag ka sheegayo islaamku waa wanaag islaamku waa run islaamku waa ballan ilaalin islaamku waa deeqsinimo islaamku afka kaleed dhaqankaagina ballanka bax been xaaraan cunid khiyaano maxaa soo baxaya marka dhaqankaagaa wuxuu leeyahay beenaale wey ninkaanu inisiri ah, dhaqankaagaa microfonkaa daba sirta maxaad sheegayda oo dad u sheegaysa inaad iska aamustaa kaaga roon walacalla waxaa la arkaa alqaari'a qofka kitaabka akhrina annabiyaha ee baraarugsan yatadakaru inuu xasuusto hunaa halkan bacd alaxaadiidi axaadiistii gobolkood allati axaadiistii badala uu baxshay fiiha axaadiista dhexdooda rasuululaahi sala allahu calayh wasalam khuluqa alcafwi khuluqa oo cafinta iyo walxilmi dulqaadka liman dadu cafiyey una dulqaatay aadaahu nabiga dhigoo min alkufaari gaala ah waalmunaafiqiina uurka gaalla ah waqad iqtadaa way ku daydeen bihi nabiga asaxaabatu saxaabadu fii daalika dulqaadkaas way uga daydeen fa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yukhaaliquuna kuwa kula dhaqma aljamiica dadka dhammaantood bilxusnaa arintii wanaagga badneed dabeecad wanaag badan dhaqan wanaag badan walow kaanu dadkaasu haba ahaadeen min ahli kitaab yahuud iyo nasaaraba ha ahaadeen wanaag iyo raxmad ay tusi jireen run iyo daacad ballan ilaalin iyo ammaano facan mujaahid waxaa laga wariya raximah اllah ana cabdالlaahi bni camrin cabdilaahi bni camar dubixad waa la gowracay lahu cabdulaahi xaalay u sugnaatay shaatu neef ari ah fii ahlihi eelkiisa dhexdiisa lagu gowraco gurigiisii iyo qoyskiisiiyaa lagu gowracay falamaa jaa markuu yimid qaala wuxuu yidhi ahdaytum lijaarina alyahuudiy qoyskan dariskeenna yahuudkaa wax ma u geydeen neefkii la qalay hilib ma uga geydeen hadda waa yahuudi ogow qoyskan deriskeenna ee yahuudka ah hilib ma ugeydeen se waa la qash waata neef la qashaye ahdaytum wax ma u hadiyeydeen lijaarina deriskeenna alyahuudiya ahdaytum wax ma u hadiyeydeen lijaarina deriskeenna alyahuudiya yahuudka samictu rasuulallah rasuulka allaan maqlay uu yidhi cabdullahi bni camar salى اllahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay maa zaala jibriilu jibriil kama suulin yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari dariska xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu jibriil sayuwariثhu inuu deriska dhaxal siinayo oo uu leeyahay deris deris ha laysku dhaxlo waxaanba u maleeyey markii dambe inuu leeyahay deris deris ha laysku dhaxlo eeyaan qaraabo iyo wada dhalad laysku dhaxli heerkaasuu gaarsiiyey malakul jibriil iyo nebi maxamed dardaarankii uu isku dardaarmeen rawaahu tirmidia wariyey raqamka kun sagaal boqol afartan iyo saddex wasaxaxu albani albana waa ku saxiixiye fiihi fii saxiix tirmidi wa can ibni cabaasin qaal cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi low qaala lii fircawnu gaalkii fircoona hadduu idhihi lahaa baaraka allahu fiika qultu waxaan dhihi lahay wa fiika aan dhihi lahayo haddii gaal adduunka ka daran miyaa jira fircoon hadduu idhihi lahaa ayuu yidhi baaraka allahu fiika waxaan dhihi lahay wa fiika waxaa jirtaa qaab qofka gaalkaa salaamta looga radiyo ma banaano qof gaala inta u timaado asalaam calaykum inaad tirahdo nabigu waa diiday sal lahu haddii uu ku salaamana qaab looga radiyaa jirta oo waa maxay wacalayka wacalayka nabiga sala allahu alay slm yahuuddu inta u yimaadaan gaaladu waa sakajaan ay waxay dhihi jireen assalaamu calaykum waxay u qarinayaan habaar waxayna iska dhigayaan wax salaamaya markaasay leeyiin mawd korkaaga allah yeelo saamku waa mawdka salaamu calaykum ay leeyihin marka hadalka caddayn maayaan markaasaa nabigu wuxuu yidhahdaa wacalaykum ah, idinka korkiina allah yeelo marka caaisha waay caaisha marka waa dareen inay leeyihiin assaamu calayka mowt korkaaga allah yeelo inay leeyihiin markaasay tihi wacalaykum asaam walacn nacalad iyo mowtba korkiina idinka allah yeelo markaasaa nabigu yidhi ilaahay ma jecla afxumada caaisha ilaahay afxumo ma jecla hadda ka waran waa yahuudi waa yahuud habaartamaya oo loo jawaabay ilaahay ma jecla afxumada markaasi rasuulka alomyadan maqli wax ay ku hadlayaan waxay ku leeyihin waa ku habaaraya wuxuu salaam maaha rasuulku waa ogyahy markaasu aniga maadan maqlayno anugu waa uhoosgelina waxaan leeay wacalayka wixii aad sheegteen korkiina allah yeelo ha fiiri ha afxumo afxumo nabadday kaa geydaa colaadna wax kama gasho ha afxumo qiima male tartiib wa calaykum adugu ma tirin waxaad sheegtay adiga korkaaga allah ha yeelo anig maa wax kaa baashay marka ha haddii wax kaa halaaban adaa wax iska baashay soo maha marka qurux islaamku dhaqan wanaagu dadka bara afxumo ma baro ah, iyo shar marka fircoon wuxuu ihi hadduu idhihi lahaa baarak allahu fiika wa fiikaan iska dhihi lahayo wa fiika waa u celi lahay intuu yidhi wa fircawnna qad maata waa dhintay akhrajahu lbukhaariyaa soo saar aharkaas fi ladab اlmufrad raqamka kun boqol toban iyo saddex wabnu abi dunyana wuxuu ku soo saaray fi samti kitaabka la yidhaha safxada saddex boqol iyo sagaal wasaxu lalbani waa ku saxiix yeelay fi saxiixi اdab wa canhu cabdullahi bn cabaas waxaa laga wariyay ayadda noqoshe qaala inuu yidhi ruddu salaama salaamta u ridiya calaa man kaana qof alla qofkii ahaada yahuudiyan aw nasraaniyan aw majuusiyan qof alla qofka inay salaama ku ridiye laakiin seed uga ridine hadduu muslim yahay assalaamu calaykum markuu ku yidhah wacalaykum salaam waraxmat hadduu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat assalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu adugu dare duu asagu dhammaystirayna intiia dhammaystire laakiin gaal markuu ku yidhah assalaamu calaykum wacalayka ad leedo wixii aad sheegtay korkaaga lahayo hadduu asagu wanaag ku hadlayna adugu hadda afxumaa walaadaan ku hadlay hadduu xumaan ku hadlayna asaga ishabaaray ka rido qofku qofuu yahayba ruddu salaama salaamta ka ridiya man qofkii kaana ahda yahuudiyan aw nasraaniyan aw majuusiyan daalika ridintaas haabitun wuxuu ku sugnaaday bianna allahi ilaahi yaquulu inuu leeyahay waidaa xuyitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaam faxayu ku salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa tii laydinku salaamay muslimiinta tiuu kugu salaamay mid ka wanaagsanaa lagu sii salaamaa oo hadduu ku yidhi assalaamu calaykum walaykum salaam waraxmat ullahi yaa layidhaha hadduu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yaa loogu daraa hadduu asagu saddexdaa dhammaystira wax lagu dara lama arkee saddexdaa loo celiya oo ruduuha ama u celiya laakiin gaalka hadduu ku salaamo salaantiisaa lagu celiya ah, salaantiisaa loo celiya ilaa makrigiyaan aamin laga ahayn suuraة نisaa aayadda sideean iyo lixaad weeye akhraja bukhaariyaa soo saaray fi اadab اmufrad raqamka kun boqol iyo toddobo wabn abidunyana fi samtiu ku soo saaray safxada saddex boqol iyo toddobo iyo safxada saddex boqol iyo sagaal wa xasanahu albaani wuxuu ku saxiixiyey fii saxiixi اladab wa amaa ramyu halkan nin oo kitaabka ibnu abidunya taxqiijiyey aa yidhi cabdullahi bn cabaas waa gafay gaal saa loogu ridinaa salaam ninkaasoo fahmin ninkii u jawaabaa sheikhu wuxuu yidhi wa amaa ramyu muxaqiqi kitaabi samti kitaabka la yidhaha asamti ninka xaqiijiyey ku tuuridda uu ku tuuray ah, safxada boqol toddobaatan iyo toddoba dabcada daarulkitaab alcarabi ibna cabaas uu wuxuu ku tuuray bilkhada'i gef fii haadaa xukunkan uu ku gefay cabdullahi ibna cabaas waa gafay gaal salaam lagama ridiyo uu yidhi ninka kitaabka xad xaqiijiyey wuxuuna u deliishaday xadiidka ninku markuu cabdullahi bn cabaas ridina iyo wstidlaaluhu ninkaas deliishiga uu deliishiday wstidlaaluhu ninkaas deliishiga uu deliishaday calayhi raddiga binahyi nebiyi in nabigu reebay sala اllahu calayhi wasalam can bad'i hayri اlmuslimiina muslimiinta dadka aan ahayn inaan lagu bilaabin bisalaami salaam taasu nabigu wuxuu ridiyey in salaan lagu bilaabo dadka aan muslimiinta ahayn iyo wstidlaalu ninka daliishigiisa calayhi radiga uu daliishaday binahyi nebiyi nabigu inuu reebay salى اlahu calيه wasalam can badi kayr اmuslimiina muslimiinta dadkaan ahayn in lagu bilaabo bisalaami salaam rid ayaa nabigu nahiyey taasuu deliishaday fa huwa ridintaas uu cabdulaahi ninku ridinaa tacaqubun waa ridin gariibun la yaab leh gariib wax jira maaha maxaa yeele lana nahya reebidda jaaa wuxuu yimid can badihim in lagu bilaabo bisalaami nabigu waxa uu reebay sal اlahu alيه wasalam waa in gaal meel jooginta loo yimaado asalaamu calaykum la yidhahdo wa kalaamu ibnu cabaas cabdullahi ibn cabaas hadalkiisuna jaaa wuxuu ku yimid fii jawaasi raddi salaami salaamta in la ridiyaa inay bannaan tahay faftaraqa labadii masalo waa kala tageen marka midda nebigu diiday iyo midda cabdulaahi sheegaya waa laba masalo ee maahan tii nebigu diiday waxa cabdulaahi sheegaya wayu-ayidu waxaa xoojinaya maa arinka naxnu anagu bisadadi jihadiisa aan ka hadlayno jihadiisa midka aan ka hadlayno an allaha allah tacaala waa sareeyaahe lam yanhana nagama reebin can ilbiri in loo samafalo bihaaulaai kuwan gaalada gaalada in loo samafalo wanaag loo sameeyo ilaahay nagama reebin laakiin waa goorma waa markaysan ahayn gaalka nala xarbinaya iiriya ah, fiiriya wayuayidu waxaa xoojinaya ma hadalka naxnu anagu bisadadii jihadiisa aan ka hadlayno an allaaha alle tacaala wuu sarreeyaahe lam yanhanaa nagama reebin can ilbiri samafal bihaaulaahi kuwan gaalada loo samafalo cala alwasfi tilmaantii xaalay ku sugan yihiin marka loo samafala waa goorma cala alwasfi tilmaantii xaalay ku sugan yihiin alladii tilmaanta fii qowlihi ilaahay qowlkiisa ku sugan subxaana ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fogaynaa waatana aayaddaana sheegay ilaa wuxuu yidhi laa yanhaakumullaahu alla idinka reebi maa ilaahay idinka reebi maa can iladiina dadka gaaladaa ah, oo lam yuqaatiluukum aan idinkula dagaalamin fi diini diinka walam yukhrijuukum aan idinka bixin oon idinka cayrin min diyaarikum guryihiinna an tabaruuhum inaad u samafashaan alla idinka reebi maa gaalada sifadaas leh oo aan idinka idinla dagaalamin oo aan guryihiinni idinka cayrin inaad u samafashaan alla idinka reebi maa oo wa tuqsidu ilayhim cadaalad aada u samaydaan in allaha allana yuxibu waa jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya ee kuwa laydinka reebaa waa kuwii idinla dagaalamay oo waxa weya guryihiinni idinka cayriyey wa mimaa kii waxaa ka mida ah, istudilla loo deliishaday bi maaga calaa maa xukunka naxnu annagu bisadadii jihadiisa aan ku sugan ka hadlayno alaana hadeer qowluhu aa ka mida tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa wuxuu yidhi dadka baariyaalka ee jannada iska laha ilaahay tilmaamaya ilaa wuxuu yidhi wa yucimuuna way quudiyaan dadka baariyaalkaa adacaama cuntada calaa xubbihi maca xubbihi ayagoo jeclaanshadiisu ay jirto ayagoo cuntadii jecel oo u baahan ay waxay siiyaanoo quudiyaan miskiinan miskiin wayatiiman agoon wa asiiran maxbuus aayaddu markay soo degayda maxaabiista joogtaa gaalay ahay qof muslima xabsina maba ooli maba jirin waktigaas xabsi muslim lagu xidhaa ma jirin maxaabiista markaas laga hadlaa maxaabiis gaalahay ahay ilaahi weynaana wuxuu leeya dadka baariyaalkae jannada leh waxay quudiyaan masaakiin maxaabiis iyo agoon ah, culummada gabal mufasiriintu waxay dhaha cali bn abi aalib oo niman maxaabiis oo gaala cunto sii u ahay ayba aayaddu ka hadlayda soo ma jeedin aayaddu waxay ka hadlayda markaas waxa weeyaan maxaabiis gaala fa fiihi waxaa ku sugan qowlkan alle an allaha allah madaxa inuu ammaanay aladiina dadka yudcimuuna quudiya alasiira maxbuuska wayadkulu waxaana soo gelaya fiihi maxbuuskaas alasiiru maxbuuska alkaafiru gaalka maaa haddi kii muslima waa ka sii wan yahay kaba xaq badan laakiin kii gaalka waa soo gela maxaa yeelay لأnna rasuula rasuulka salى الlahu عalيه wasalam lam yakun maba ku sugnayn cindahu agtiisa asra maxaabiis oo min almuslimiina ka mida hal qofoo maxbuusa muslima ma jirin markaa aayaddu soo degayd hal qof ma jirin lam yakun kuma sugnayn cindahu nabiga agtiisa casra maxaabiis oo min almuslimiin ah yowma nuzuuli aaya maalintii aayaddu soo degtay wa inamaa wax kale maahan utukida waa la sameeyey asijnu xabsiga lilmuslimiina muslimiinta lagu xidho bacdahu bacda nebiy sala la ala sl xabsiba waqtiga nabiga maba jirin oo muslimiinta lagu xidho gaalada lasoo qabta unbaa la xidhi jir ayagaa la xidhi jir ayagana qaar masaajidka lagu xidhi jir iyagoo gaala sida umaamata min ufaal isagoo nin boqoroo gaalu ahaa masaajidkaana lagu xira saddex maalin markuu ku xirnaana waa la iska sii daayey saddex maalin markuu xirnaana xariggaa laga jaray kadibna waa soo islaam nabiga sal اlahu alay waslm maalin walba waa u imaan jiray hashiisa caanaheeda u keeni jira xataa dad kuma hadlay jirin hal qof kuma hadlay jirin hashow asaga ugu talagalay naftiisa uu inta soolisu u keeni jiray gaalkaas markaasuu dhihi jiray war islaam ma islaamayuu leey markaasuu caanaha siinaa markii dambe xargu ka jaran wa islaami diin markaasuu asaguna dhaqaaqay bal in warka arinta lagu fiiraaye dhab ahaan loo sii daayey haduu iska tego wax daba socda la arag uu soo kala wade markaasuu ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamad rasuullah halkiiu ka islaam ah. waxa weeyaan wax banu aadanka quluubtooda soo jiidoo naxariista ka fiican ma jiro ma jirto ah, wax banu aadan quluubtooda soo jiida naxariista ugu horeyda loo naxariisto وainamaa wax kalemaan utukida waa la sameeyey asijnu xabsi lilmuslimiina muslimiinta lagu xiro bacdahu nebiga gadaalkiisa salى الlahu عalيه wasalam wa huwa macnahaas oo ah in maxaabiista gaaladaahoo la quudiyo janno lagu helaa maa macnihii weeye dahaba uu ku tegay ilayhi macnaha ibnu cabaas kamaa fii tafsiir ibni kaiir sida ku sugan wa huwa macnahaas oo ah gaal maxbuus ah oo cunto la siiyey in janno lagu helaa maa macnaha weeye dahaba uu ku tegay ilayhi macnaha oo uu aayadda ku fasiray ibnu cabaas kamaa fii tafsiir ibni kaiir sida ku sugan wakadalika sidoo kale waxaa ku fasiray qataada wacikrima wاlxasan raximahum اllah kamaa fii tafsiir ibni jariir dabari sida ku sugan mujaladka labaatan iyo saddexaad safxada شhan boqol afartan iyo afar dabcada daarulhajar wa qawaahu waana xoojiyey raximah اllah wuu qawiyeeyey kamastudilla sida loo deliishaday in gaal maxbuus ah amase gaal addoon ah loo naxariisto in janno lagu helayo ilaahay diinkiisiina ay tahay kamastudilla sida loo deliishaday biqowli rasuuli sala allahu calay wasalam nabigaas nafta markay ka baxayday wuxuu dhahaya asalaata asalaata war salaada ilaaliya itaqu ilaahayna uga baqa fii maa kii malakad ay milkiday aymaanukum gacmihiinu ilaahay uga baqa waxyaalaha aada mas-uulka ka tihiin waxaad gacantooda milkideen markaas addoommo gaalaha ka mid a ah. ayagaasaa naftu markay ka dhexayda nabigu ka dardaarma salaada ilaaliya waxa aad milkideenna ilaaliya waxaa la milkiyey xoolihiia soo gelaya dameerihii fardihii geelii arigii loodii in ilaahay qofka uga baqo waqad mara waana soo maray xadiidkaas waa mawdicu shaahidi meesha oo waxa weeya looga dan leeyahay xadiiska laga deliishana wa mawdicu shaahid meesha laga daliishana minhu xadiiska ana alasla asalka fii mulki اlyamiin milkulyamiinta fii milki lyamiindhe milkulyamiin miinka lahoos dhigo annahum kuwa milkulyamiinka oo la milkiyey kufaarun gaalay ahaayeen gaalay ahaayeen addoommo gaalahay ahaayeen ee dad muslimiina ma ahayn maca daalika ayagoo gaalo ahaa faqad amara laahu all faqad amara wuxuu amray rasuulku dheh faqad amara rasuulku wuxuu amray sala اllahu calayh wasalam bitaqwa allah in ilaahay looga boqo fiihim fii sha'nihim arrinkooda in ilaahay looga boqo loo naxariisto aan loo dirin shaqaysan awoodin cunto ku filan la siiyo wandur fiiri lahu macnahaas tafsiir ibnu kaiir cinda alaayati saabiqa aayaddaas hadda aan soo sheegnay bal agteeda fiiri ibnu kaiir wallahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed